بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري ليس أبونا رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد في باب صوم سرر شعبان wuxuu ku saabsan yahay soomi surari shacbaana surari shacbaana bisha shacbaan la yidhaahdo ee bisha ramadaan ka horraysa ee ku xigta in la soomo aakhirkeeda surar waxaan soo maray suratu hada shahr sura waa wasadu shay wasadu alxayawaan xuduumta ayaa la yidhaahdaa marka xadiidkaasi wuxuu ku caddaa ama uu daahir ahaa oo ku muuqday in loola jeedo ayaamulbiid saddexda beri ee bisha dhexdeeda ah saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka amaa surari shacbaan laba macnaba waa la geliyaayoo in laga keenay iyaduna min asura iyo in laga keenay min alistisraar oo siraysi habeenada ay dayaxu ama bishu ay qarsoon tahay waa walixtifaac habeenada bishu ay qarsoon tahay habeenka sagaal iyo labaatanka ah iyo habeenka soddonka a ah. bishu ay qarsoonto inaan soo bixin waaga ilaa waaga uu soo beriya kadib bay soo baxdaa marka aakhirka bisha bay markaa noqonaysaa taa in la soomo waxay daahirkeeda ka hor imaanaysaa nabiga hadalkiisa calayhi salaam uu yidhi laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin ow yowmayn ramadaanka ha kala hormarina maalin iyo laba maalmood oo soontaan shacbaan oo ramadaan ka hor aakhirka shacbaan la soomo iyo xadiidka nabiga uu u oggolaaday saxaabigan inuu soomo suray shacbaan shacbaan aakhirkeeda habeenada uu dayaxu qarsoon yahay ee waaga ilaa uu bariyo uuna soo bixin labadaasi waxay culimmadu ka hadlaan tawfiiq bay u baahan tahay in la iswaafajiyo liman ictaada qofkii caad caada ay u ahayd inuu soomo maalmo ama uu maalin soomo maalina afuro ama laba maalmood soomo laba maalmoodna afuro qofka isaga ah shacbaan aakhirkeeda hadduu soomo dhib ma laha laakiin qof aan caada ahaan hadda ka hor soomi jirin inuu yidhaahdo ramadaan baan ixtiyaad iyo taxadar baan ka geli oo intuu ramadaan idhaafi lahaa shacbaan aakhirkay baan ka sii bilaabi middaa way midda la diidan yahay maxaa yeelay soonka ramadaan danni iyo muxuu ahaa malamala laguma soomee yaqiin baa lagu soomaa suumuu liru'yatihi wa afduruu liru'yatihi fain qumma calaykum waa soo maray fakmiruu shahra alaaثiina ama soddonkii loo dhammaystiraa ama la arko ama lagu soomaa ama haddii la yidhaahdo min asuradii hore ee soo marray bay ka dhigan tahay taa iyadu waa caddahay oo layaalilbiid ama ayaamulbiid waxaa la yidhaahdo saddexdaas beri iyo saddexiy tobanka iyo afariy tobanka iyo shan iyo tobanka bisha weeyaan qaala xaddaanaa hadaab bnu khaalidin qaala xaddaanaa xamaad ibnu salma ibnu dinaar can haabitin ibnu aslam can muطarifin ibni cabdillaahi ibni shakiir walam afham muطarifan min hadaabin walam afham muطarifan min hadaabin maquulatu muslim weeye imaamu muslim baa hadalkaa wata wuxuu leeyahay lam afham ma fahmin yacni kama maqal muطarifan ninkaa la yidhaahdaa muطarif ee sanadka ku jira fii riwaayatii warintayda min shaykhii hadaab sheekhayga hadaab ahaa ibnu khaalid riwaayada mudarifan markaa kama faa'iidaysan mudarif ibnu shakiir riwaayada haabit uu mudarif ka warinaayo min xadiidi cimraan kama warinin kamana faa'iidaysanin kamana maqal min shaykhii haddaab binu khaalid kama maqal ee sheekh kale iyo raawi kaleu ka maqlay asaga dariiqii haddaab wuxuu ahaa can haabitin can cimraan bin xusayn saas iskuu xidhnaa markaasaa loo sheegay la yidhi bayna haabitin wa cimraana cimraan iyo haabit waxaa u dhexeeya mudarifiin baa u dhexeeya markaasu wuxuu ku leeyahay walam afham ma fahmin oo ma maqal mudarifan lafdigaa mudarifa ninkaas raawiga mudarif la yidhaahdo kama fahmin min hadaabin haddaab binu khaalid oo sheekaygii ah dee qof kaluu ka wariyey qof kaluu ka maqlay can cimraan bin xusayn buu ka wariyey radia allaahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi cimraan ibnu xusayn malaa'igtaa salaami jirtay saaxibulkaraamaad ayuu ahaa xanuunkii ku dhacay iyo baabasiirtii iyo cudurkan ku dhaca ama baabasiir la yidhaahdo qormaalaya dadka qaar ay dhahaan ma ku xumaaday oo ku xanuunsaday ilaa uu istaagga ku tukan waayey oo nabiga calayh salaam uu ku yidhi salli qaa'iman fain lam tastadic faqaacidan fain lam tastadic calaa janbi marka malaa'igtaa salaami jirta oo maqri jiray salaantooda radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala lahu cimraan buu ku yidhi ow liaakhara ama raawi kale iyo saxaabi kale iyo wuxuu ku yidhi asumta ma soontay min surari shacbaan shacbaan dhexdeeda ama aakhirkeeda qaala wuxuu yidhi laa maya qaala fa idaa aftarta ramadaanka markaad afurto fa sum yowmayn laba maalmood soon oo maalmihii aad soomi jirtay ee caadada ku ahaa ee aadan soomin inaad soo ceshatood qabayso way kuu tahay way fiicanta weliba salaad sunno oo kuu raatib ku ahayd yaa kaa tagtay sabab bay kaaga tagtaba waad soo qadayn kartaa soonkii kadalika waa sunna maca daalik waajibkuguma aha laakiin cibaadadii aad caadada ka dhigatay iyo xilligaasi ajir iyo tawaabkii kuu soconayay inaad sidiis u waddo ooda kaa tagin baa fiican qaala waxadaana abu bakr bin abi shaybata qaala xadaana yaziid bnu haaruun can iljurayriyi saciid ibnu yaasir jarayd can abi lcalaa can mutarifin can cimraan bin xuseyn radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaal lirajulin wuxuu ku yidhi hal sumta min surari hada shahr bishan aakhirkeeda ama dhexdeeda shay wax ma ka soomta qaala laa maya buu yidhi qaala faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuu yidhi faidaa aftarta min ramadaana haddaad ramadaanka afurto wasum soom yowmayn laba maalmood makaanoo beddelkeeda maalmihii aad afurta shacbaan aad soomi jirteen ka tagtay beddelkeeda dib u soom buy nabiga alayh isalaatu wasalaam shawaal iyo marka ramadaanka mooto kadib qaala xaddaana moxamed ibn muhana alcanaza abu muusa qaala xaddaana moxamed ibnu jacfar qundarin qaala xadaana can shucbat ibn xajaaj alwaasidi can ibna akhi muarif ibnu shakiir qaala wuxuu yidhi samictu muarifa maa maqlo yuxadiu ka warramaaya can cimraan bn xusayn radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh waaalih wasalam qaala lirajuli nin buu ku yidhi hal sumta ma soontay min surari haada shahri bishan dhexdeeda ma soontay shan wax yani shacbaana ku jeeda bishaas qaala laa maya buu yidhi qaala faqaala lahu nabiga ku yidhi idaa aftarta ramadaana fasum yowman maalin soon oo yowmayni shucbatu ladii shucbo weeye midka shaka fiihi shakiyey yowmayn iyo yowm qaala waadunnuhu waxaan u malayn buu yidhi qaala yowmayn lamaa mud inuu yidhi baan u malaynayaa shaki baa ku jira waxadatanii waa soo marray iyadoo yowmayn laleey waxadatanii muxamed bnu qudaamata قال أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة بن الحجاج حدثنا عبد الله بن هاني ابن أخي مطرف في, في هذا الإسناد بمثله marka waa laguu sheegay ibn akhi mudarifkii cabdullaahi ibnu haani baabun wuxuu ku saabsan yahay fadlu sawmi almuxaram bisha muxaram la yidhaahdo bisha muslimiin islaamkaa bilahan hilaaliga ah ee qamariga ah ee islaamka maarata uu xisaabto ee la arko bisha koobaad weeye muxaram waa zakada way dhahaan dadku qaala xadaanii qutayba bnu saciidin qaala xadaana abu cawaanata alwadaax can abi bishrin jacfar bin abi iyaasi waxshiya alyashkuri isaguna can xumayd bin cabdiraxmaan alximyari can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi afdal siyaam soom waxaa ugu fadli badan bacda ramadaana ramadaan kadib shahrullahi almuxaram bishaas ilaahay bishiisa ehe idaafada waxaa weeyaan waa tashriif iyo fadli bay tusaysaa shahrullaahi almuxaram bishaa ilaahay muxaram ayaa ugu fadli badan wa afdalu salaati salaadna waxaa ugu fadli badan bacda alfariidati faradka kadib salaatuleyli salaaddaa salaatuleylka la yidhaahdo marka waxyaalaha ugu fadli badan bay ka mid tahay waa laga hadlaa bishaa shahru muxaram shahru lmuxaram iyo shacbaan nabiga calayh salaam qowlkiisii wuxuu ku sugnaaday afdalu siyaam bacda ramadaan shahrullaahi muxaram ficilkiisina bil uu kaga soo badnaa shacbaan ma jirin shacbaan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu ugu badnaa ramadaan markii laga tago wuxuu soomo kaana yasuumu shacbaana kullahu iyo akaru baa soo marray in inta badan uu soomi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxaad dhici kartaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam aakhiru cumrigiisii loo waxyooday in laga fadli badan yahay shacbaan oo shahrullaahi almuxaram ay ka fadli badan tahay waana kii dhihi jira rasuulka calayhi salaam haddaan noolaada sanadka soo socdo maalinta tobnaad ee muxarama waxaan ku dari doonaa sagaalaadkana waan ku dari doonaa buuri marka shahrullaahi almuxaram amaa salaadda markii faradka laga imaado salaatuleylka u fadli badan xadiidkaas ku cad yahay culimmada qaar baa waxay leeyihiin salaadaha muqayadka ah ee raatibada ah ee faradka raaca kuwaasaa ka fadli badan qaar baa sidaa qaba salaatuleyl laakiin xadiidku ku cad yahay وxadaثnii زhayr بن xrb qaal xadaثna jريr بn cبdالxamid عan cabdالmلك بn cmayr عan mxamed بn muntشhirin عan xumayd بn cabdالرحmaan الximyri عan abi hurayra radي الlah canهu yarfachu waa soo maray iyo ymniihi iyo luqu bihi iyo riwaayatan iyo intaba waxaa la dhaha alxadiiث اlmarfuuci xukman siiqa lagu wariyo wey qaala su'ila ayu salaati salaadee baa afdalo ugu fadli badan bacda almaktuuba faradka kadib salaadee ugu fadli badan arad salaadaha faradka wax ka fadli badan ma jirto sheega ilaahay nagu farad yeelay ama salaad ama soon ama zaka ama xaj yaa ugu fadli badan oo sunnada ka fadli badan nacam wax ilaahay loogu dhowaado xadiidulqudsigiisuu ahaa addoonkayga uma dhowaado waxaan ka jeclahay mima iftaradtu calayhi waxaan ku farad yeelay taasaa ilaahay ugu jecel yahay subxaanah wa tacaala ayu salaati afdal markaa dadka salaadaha faradka intay dayacaan ciidaha iyo taraawiixda mararka maalmaha hore ee taraawiixda ay tirti iyo salaadahaasna xiisaynaya an inay fahmima dhici karto waajibkaa ka horeeya waajibka waa lagu ciqaabay qofka hadduu ka tago ajirkiisuna waa ka badan yahay sunada sunnada ka badan yahay wa ayu siyaam soom keebaa afdalu oo u fadli badan bacda shahri ramadaana ramadaan markii laga soo tago faqaala nabigu wuxuu yidhi afdalu salaati salaadda waxaa ugu fadli badan bacda salaati almaktuuba salaadda faradka kadib asalaatu fii jawfi lleyl habeenka gudihiisa oo la istaago waa xilliga ugu fog riyaa iyo sumco iyo hallawaarkiya ha lagaa maqlo qofka gurigiisa intuu kacoo weysaysto xilligaas ilaahay u tukada oo ilaahay la munaajooda oo ilaahay barya xilligaa asagaa xilli qaali ah weeyaan aad iyo aad qaali u ah waana daabu saalixiin dadkii wanaagsanaa ee saalixiinta ahaa dhaqankoodii baa si ahaan jiray asalaatu fii jawfi leyl wa afdalu siyaam soomna waxaa ugu fadli badan bacda shahri ramadaana ramadaan kadib siyaamu shahrilaahi almuxaram bishaa muxaram la yidhaahdo ee zake la yidhaahdo ugu fadli badan marka waxaaba ku jirta maalinta tobnaad oo caashuure la yidhaahdo oo sanad lagu dhaafo wixii dembi ahaa waxadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana xuseyn bnu caliy can zaa'ida bni qudaama can cabdilmalik bni cumayr bihada lisnaadi fii dikri siyaami can inabi bimilihi baabu istixbaabi sawmi sittata ayaamin shawaal lixda beri ee shawaal lix beri oo shawaal oo la soomo itibaacan raacidla ramadaan la raacinayo in ramadaanka la raaciyo waman saama ramadaana fuma atbacudaas baabkaa xadiikaas waa fasayi itibaacan liramadaan asagoo ramadaan raacinayo itibaacaasi markaa ay ramadaan uu dhammaadaba maalinta ku xigtana ma soomi kartid oo taas ayadaa xaqiiqatan looma jeedo leanna maalinta ramadaan markuu dhammaado maalinta ku xigta waa ciid ciidulfitri weeye lamana ogolo in la soomo wixii ka dambeeya wey waxa laga hadlayo in la xidhiiriyo lixdaa xidhiirisaana afdaloo sii fiican oo ajirkiiiyo tawaabkiina waa kuu degdegay oo u degdegtay iyo khayrkii waxyaalihii dhici karay inuu ka dhow kaa carqardeeyana waa ka badbaadaysaa laakiin ninkii iska sooma intaasi bisha shawaal ayna dhammaanin qofka asaga ah waa helayaa ajirkan wuuna soo gelayaa ninkii lixda beri ee shawaal soomay wuu soo gelayaa waxba tataabuca shardi maaha shardi maaha qaala xaddaana yaxya bnu ayuub qutayb bnu saciid wacaliy bnu xujr jamiican can ismaaciil qaala ibn ayub xadana ismaaciil ibnu jacfarin ahbarana sacd bnu saciid ibnu qaysin can cumar ibnu haabit ibnu xaari alkhasrajiy can abi ayub alansaariy radia allaahu canhu wa ardaah khaalid ibnu zayd annahu xadaahu wuxuu u warramay maqsuumikhasrajiga haabit la yidhaahdo ama cumar binu haabit buu warramay ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaala inuu yidhi man saama ramadaana ramadaan qofkii sooma uma atbacahu raaciyaa sittan lix oo min shawaalin shawaaleh lix beri oo bishii shawaal la kar sooma kaana wuxuu noqonayaa ka siyaami dahri qof sanad soomay buu la mid yahay sanad kaamila kabil kabil qof soomay buu la ajir iyo la thawaab wey waa xagga ajirka iyo xagga ijzah ma aha hadduu qof ku nadro inuu sanad soomi oo uu sooma bil ramadaan iyo sidda shawaal ma soo gelaya oo lama dhahay nadarkii waa kaa dhacay xagga ajirka iyo thawaabka laga hadlaya kaana ka siyaami dahri buu la mid yahay waxayna arrintaasi ku socotaa oo macnaheedu ay ku timid bisha ramadaan waxay ka dhigan tahay toban bilood toban bilood bay u taagan tahay lixdaa beri ee shawaalna laba bilood bay u taagan tahay oo halkii maalinba toban ajir buu qofka ilaahay siinayaa man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha toban laab buu leeyahay hadduu toban laab uu leeyahay cashru amhaal oo halka maalin tobankeed macnaha waxaa weeyaan soddonkii beri ee ramadaanka waxay ka dhigan tahay qofka asagoo toban bilood soomay bay ka dhigan tahay oo tobankii maalmoodba tobankii maalmoodba meeqay noqonaysaa soddonkii beri markii la dhaho ya yani waxbaa ku jira jajab yani marka toban toban bilood ba isku noqonaysaa toban bilood bay noqon daayib waxaad ku dartaa laba bilood baa soo hadhaye lix beri lixdaa beri maalintiiba toban weeyaan maalintiiba toban ajir ayaa lagu helayaa labadii saddexdii maalmood waa soddon saddexdii kalena waa soddon laba bilood taasay ku noqdeen kaana ka siyaami jar waa fadliga ilaahay iyo raxmadda ilaahay iyo tafadulka ilahay wey waxaanan la imaanin oo ilahay uu noo qoraayo wey subxaana wa tacaala qofka bil ramadaanna wuu soomay lix berina wuu soomay markaasa sanad loogu dhuftay marka ilaahay subxaana wa tacala raxmaddiisay ka mid tahay iyo addoomaha inuu khayr badan la jecel yahay oo qofkii waddada wanaagga qaada inuu ilaahay u kobcinaayo oo u barakeynaayo oo u siyaadinaayo oo raxmadda ilaahay waasaca wax lagu sihelaayo haddii sadaqa noqotona waa kan la yidhi ilaahay gacantiisu ku qaban sida axadkiin uu u barbaariyo faraska yar oo kale ilaa ay ka noqoto buurta uxud oo kale waa lasii badinaya soonkii waa saa salaadii waa sidaa khushuucdii lagu tukaday aadaab ayadoo ilahi waa sii baday subxaana wa tacaala waxadaanaa ibnu numayr maxamed bn cabdilaahi qaal xadaanaa abi cabdullahi bnu numayrin qaal xadaanaa sacad bnu saciid aquu yaxya bnu saciid alansaari yaxya bnu saciid alansaari mashhuurka walaalihi akhbaranaa cumar ibnu haabitin qaal akhbaranaa abu ayuub alansaariyu radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala alla alay slam yaquulu bimilihi ayadoona mutaabaco weeyaan oo ismaaciil binu jacfar kaasa la mutaabicinaya ismaaciil binu jacfar ah, waxaa ujeedaa nimanka la yidhaahdo ah, ayuub yaa ka warinayey waxaa ka warinayey ah, can ismaaciil binu jacfar qaala ibnu ayuub ayb can cumar binu haabit kuma jiro soo maa mutaabacadan maxaa lagu magacaabi markanoo kale maxaa lagu magacaabaa ayub alansaari cumar bnu haabit ay sacad bnu saciid bnu qays oo ah yay bnu saciid walaalkiis halkaa wey sacd bnu saciid yarwi can camar can cumar bnu haabit buu ka warinaya marka sacadkaasaa iskugu imaadeen labada sanad ismaaciil bnu jacfar iyo waxaa is mutaabacanaya abi midkuu ku waa cabdullaahi cabdullaahi bnu numayr ah cabdullaahi bnu numayr baa wuxuu mutaabacanayaa ninka la yidhaahdo ismaaciil ibnu jacfar ismaaciil ibnu jacfar marka mutaabaca taama weytan oo sacad binu saciid ayaa midaarkoo iskugu imaadeen laakiin yaxya binu ayuub qutayb binu saciid cali ibnu xujr intaas saddexdaas sheekh muslim ismaaciil ibnu jacfar sheekha labaad waay marka la mutaabacinayo waa mutaabaca taama taama ah cabdulahi ibnu numeer wuxuu mutaabacinayaa ismaaciil ibnu jacfar ayib markaasaad waxaad fahmaysaa qaala samictu rasuul ala salam yaquulu bimilihi bimilihidaas meesha ku noqonayso ay rawaa wuxuu wariyey ninka la yidhaahdo sacd ibnu saciid rawaa bimili maa rawaa ismaaciil ibnu jacfarin can sacd ibnu saciid uu ka wariyoo kale wuxuu ka wariyo kalu ka wariyey qaala waxadaanaa abubakr bn abi shayba qaala xadaana cabdullah bn mubaarak almarwazi can sacd bni saciid alansaari ibnu qays qaala samictu waxaan maqlay cumar bnu haabitin qaala samictu abaa ayuub baan maqlay radi allahu canhu yaquulu qaala rasuulu lahi sal slam bimilihi ayadana waa mutaabaco waxaada wax mutaabacinaya sheegi kara ya axsanta cabdullahi mubaarak wey wuxuu mutaabaceeyey kulan min cabdullah ibnu numayr iyo ismaaciil ibnu jacfar labadaas uu mutaabacay waka baabun wuxuu ku saabsan yahay fadlu leylat lqadr habeenka leylatulqadri la yihahdo fadligiisa iyo walxaqu calaa talabiha leyladaasi in la dalbo oo la raadiyo ayaa la isku boorinayaa wa bayaan maxalliha meelaha ay ku jirto in la raadiyo la caddeeyo wa arja awqaati dalabiha xilliyaha loogu rajo badan yahay in la dalbo iyo meesha laga dalbaayo meesha ugu rajo badan lqadri waa habeenka ilaahay uu qadaro ee uu malaa'igta u dhiibo sanadka wax dhici lahaa fiiha yufraqu kullu amrin xakiim buu ilahay leeyahay amar kasta oo dhici lahaa sanadkaas ayuu ilaahay subxaana wa tacaala qadaraya ilan taqdiirtu mid waxaa weeye bicilmi illaahi alazali oo wax allaa wixii imaan doona hadduu imaado suu ku imaan lahayo wuxuu imaan laha qaabkiisa o dhanba ilahay subxana wa tacala cilmigiisuu ku ogaa azali wey looxul maxfuudka baa haddana lagu qorayoo qalamkii qabla khalqi samaawaati walardi bihamsiina alfa sana ayaa iyadana maqaadiirta si qoreed oo taana way sii horraysay waxaa haddana dhacday mid cumri ah oo qofka caloosha hooyadiis markuu ku jira wuu cuni lahay wuxuu ayn lahay isaba kii la qoray waxaa kaloo la qorayaa sanadkaa wax dhici lahaa habil wixii dhalaalan iyo wixii dhiman iyo wixii dhaqmi iyo wixii noolal iyo wixii aafa'a iyo wixii wanaaga sanadkaa wax dhici lahaa haddana waa la soo dejinaya marka sidaasay maqaadiirtu iyo kitaabat alaqdaam ay u kala sarreeyaan u kala horreeyaan sanad walba wixii dhici lahaa habeenka laylatulqadarka la soo dejinaya sanadka marka sanadkaa sanadkiisa wixii loogu talagalay ayaa halkaa habeenkaa la soo dejinaya sanadka dambena haddana waxaa imaanaya howlo kala imaanaya yaa dhalan yaa dhiman maxaa noolala maxaa la heli maxaa nicmaa maxaa bu'siya balaayo ah dayib marka habeenka laylatulqadar saasa loogu magacaabay waxaa kale loogu magacaabay bileylatu lqadri qadarku macna sharaf leylatu sharaf waa habeen sharaf badan oo ajir badan la helo oo dunuubta lagu dhaafo oo malaa'igta ruuxulqudsi malkuljibriil u hogaaminaya ay soo degaan oo raxmad iyo naxariis ay soo degto oo sukiino iyo dumaanino iyo xasilooni qofka muslimka uu dareemi uu dareemayo oo iftiin iyo nuur habeenkaas habeenkaasaa ah wixii tobanka dambe ay ku jirto oo bishu ay mugdi tahay oo gudclu tahay haddana habeenkaa iftiin gaar uu leeyahay iftiin gaar ayuu leeyahay oo calaamaadka lagu gartay leylatu ka mid yahay qaala wxadaana yaxya bnu yaxya qaal qara'tu calaa malikin can naaficin can ibni cumar radi allahu canhuma ana rijaala rag min asxaabi nabiyi saxaabada nabiga ka mida uruu waxaa la tusiyey leylat alqadri habeenka leylatulqadarka filmanaami hurda lagu tusiyey fi sabci alcawaakhir toddobada u dambaysa toban ka horreeya kadar toddobada u dambaysa ayay ku riyoodeen in badan anna waa ku riyooda anna waa arkay anna waa arkay saxaabo dhowr ah saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa awliyadii ilaahay oo u karaama badnaa wax badan yimaada ardada wax yimaada dadka ugu karaamo badan ee ugu awliyeysan bay ahaayeen ah, ugu awliyeysan bay ahaayeen dadka waxaa weeyaan culummo dambe iyo awliye dambe ayay aad iyo aad u bumbuuniyaan oo ay sheeg sheegaan laakiin yaa ugu awliyeysan adduunyadan wax yimid bacd alambiyaa marka laga hadlaayo saxaabatu illahi sala allah alay wasalam aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun ayagaa ku sifaysan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruun bimacruuf aayadda khayru umma la yidhi dukuul awali ayagaa u horreeya soo gelaya wixii kale waa un taabic wey waman tabicum biixsaan bay noqonayaan hadday raacaanba haddayba raacaan marka ruyadooda waa ruyo xaqa ruyo xaqa weeyaan midda kale runta ay nabi maxamed rumeeyeen iyo alla iyo rasuul iyo diin ay rumeeyeen iyo lahjadooda iyo carabkooda ay xumaan ka ilaaliyeen iyo been ayaa waxay sii caddaynaysaa waxay arkaan oo ruyo ku arkaan inuu xaq yoqnoqonayo casaa roortay xadiis saxiixa asdaqukum ru'yan asdaqukum xadiidan qofka axadka ruyada iyo wuxuu ku ruyooda oo u run badan ee wuxuu ku riyooday la qaadan ee run ay ku imaani waa midka markuu soo jeedo runta ku sheekeeya qofka beenanaha markuu soo jeeday hadduu waxbaa arkay yidhahdana beenalow soo jeedkii uu been ku sheegay hurdo xaggeebuu ka keenaya run marka waxaa weeye ka ugu run badan waa midka runta markuu soo jeedo ku sheekeeyo wey marka saxaabadu waxay ku riyoodeen toddobadii u dambaysay leylatuqadarkii faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi araa waxaan arkaa ru'yaakum runyadiinni qad tawaada'ad inay iswaafaqday fi sabci lawaakiri toddobada u dambaysa faman kaana mutaxariiha qofka ku dadaalaya falyataxaraha ku dadaala fi sabci lawaakir toddobada u dambaysa oo markaa ramadaanada qaarna waxay bay heedba tobanka u horeeyaba tobanka u dambeeyaba bilowgiisa tobanka u dambeeya ee cashralawaakirka la yidhaahdo habeenada u horraysa oo kow iyo labaatanka way noqotay laylatulqadar xilliga nabiga calayh salaam kadibna toddobada dambe masalada laylatulqadarkuna waa waxay ku weeyaan masaaisha waxyaalaha ilahay uu qariyey ka mid tahay waa nicmo weyn oo la qariyey in la qariyo oy noo qarsoonaataana khayr ku jiraa saasaa khayr ku jiraayo midda koobaad sidqiga qofka runta sheega ilahay wuxuu qariyey qofka runta sheegi ee dalabkiisa iyo raadinta khayrka ay ka runta tahay inuu muuqdo oo muujiyo maxaa yeeley haddii la caddeeyo habeenkaa baa qofkii dee waaba iska caddahay qof walbaba wuxuu sheegan karaa laakiin haddii la qariyo qof walbaba habeenka iyo kaa fakanin qofka mu'minka saxda buu ku dadaalaya ta kalena waxaa weyaan de ajir badan baa lagu heli haddii la qariyey tobankii dambe oo dhan buu qofku dadaalaya marka laylatulqadarkiina waa waafaqi habeenadii kalena ajir fara badan buu la yimidoo asaguna lagama hojin maayo salaaddii iyo soonkii iyo qiyaamkii iyo istaagii iyo qiraatu muxuha qur-aankii iyo wixii o dhan waa loo qoraya waa loo qorayaa fadliba marka ajir baa ku jira nacam marka wax waxaa jirtaa la qarinaayo oo ajir in la qariyana haddana ajir ay ku jirto ajir ajirka ku jiro xeerka uu ku jiro ayaa jira ayb waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can cabdillahi bni dinaar can ibni cumar radi allah canhuma can nabi sala allah aleh wasalam qaala taxarraw leylat alqadri ku dadaala oo ka raadiya fi sabci alawaakhir toddobada u dambaysa waxadaanaa camru naaqib wa zuhayr bnu xarb qaala zuhayr xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can zuhri can saalim can abihi radi allahu canhu qaal ra'aa rajul ninbaa wuxuu arkay ana leylata alqadri habeenka leylatulqadarka inay leylatu sabcin wa cishriin ay tahay habeenka toddobiyo labaatanaad inay tahay buu ku riyooday faqaala nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu yidhi araa ru'yaakum ruyadiin waxaan arkaa fi lcashar awaakhir tobanka u dambaysa un inay ku wareegaysanaysad ku riyoonaysaan ninba habeenku ka arkaba fadlubuuhaa dalba leylatulqadarka fitiri tirada steer minha habeenada tirada isteera oo kow iyo tirada isteer tobanka u dambaysa shan baa ku jirta shan baa ku jirta kow iyo labaatanka iyo saddex iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka toddoba iyo labaatanka sagaal iyo labaatanka shantaasa waxaa la dhaha layaal witri baa udhaha oo tobanka u dambaysa ku jirta habeenadaa si gaara ah ugu raadiya buu nabiga alayh isalaatu wasalaam uga raadiya fadlubuuha fi lwitri minhaa ayb qaala xadaanii xalmarat bnu yaxya tujayb abarana ibn wahbin cabdullahi bn wahbin abaranii yunas bn shihaab can ibn shihaab azuhri qaala akhbaranii salim bn cabdillahi bn cumar ana abaahu radi allahu canhu qaal samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baan maqlay buu yihi oo yaquulu lilaylati alqadri isagoo le lilaylati alqadri habeenka laylatulqadarka ka hadalkiisii isagoo ka sheekeynayo yaa wuxuu nabigu yidhi ina naasan dad yani lileylat lqadr ee lixikaayati waliqisati leylat lqadr walixadiidi can leylat lqadri ka sheekeen ka sheekeynayo wuxuu nabigu yidhi ina naasan dad minkum idinkainaga mida yaa qad uuruu la tusiyey annahaa leylatulqadrku fi sabci alawali sabcu luwal ah, fi sabci aluwal wa urya naasu dadna waxaa la tusiyey minkum annaha fi sabci alghawaabir faltamisuuha fi cashar ghawaabir marka qad uruu anahaa fi sabci uwal eh, tobanka u horaysa todobada u horaysa toddobada u horaysa markaa kuwan kalaa ka badan wa naasu waxaa la tusay minkum fi sabci alkhawaabir marka dambe marka tawaadaad tobanka u dambaysa toddobada u dambaysay u badatay faltamisuuha ka raadiya fi cashri alkhawaabir cashri ah, alkhawaabir ka raadiya tobanka u dambeeya o dhan ba ka raadiya koob iyo labaatanka sidayna ku dhaafin waxadaana muxamed bn muana qaal xadaana moxamed bnu jacfar qaal xadaana shucba can cuqba wahuwa bnu xurayf qaala samictu ibna cumara radi allahu canhuma yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam nabigaa wuxuu yidhi iltamisuuha ka raadiya leylatulqadarka fi lcashri awaakhir tobanka u dambeeya yacni leylat lqadri buu jeeda fain dacufa axadukum xadkiin hadduu daciifo aw cajiza uu yar cajizo cajaza uu cajizo falaa yuhlabanna yaan looga hormarin oon laga badinin cala sabci lmawaaqi toddobada u dambaysa yaan looga badin sinaba yuuna u gaabinin tobanka u dambaysa dadaala weliba toddobada u dambaysa aad usi dadaala ka dhiganta falaa yuqlabanna cala sabci lmawaaqi aad ha ugu dadaalaa toddobada u dambaysa saddexiyo labaatanka ka bilaabanaysa wa xaddaanaa moxamed bn muhanna qaala xaddaanaa moxamed bnu jacfarin qaala xaddaana shucba can jabal qaal ibnu suxayb qaala samictu cumar radi allah canhuma yuxadid can inabiy sala allah alay wasalam qaal man kaana multamisahaa qofkii raadinaya falyaltamishaa ka raadiyo fi lcashri awaakhir tobanka u dambeeya ila way gurguurtaaye laylatulqadarka way gurguurtaa tobanka u dambeeya ramadaanka ayay sanadba habeen noqon kartaa maxaa yeele waxaa sugan kow iyo labaatan inay noqotay toddoba toddobiyo labaatan inay noqotayna way sugan tahay witirkana waa kii nabiga alayh salaam ka hadlay waxaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana cali bnu muslim can shaybaaniy can jabala wamuxaarib can ibni cumar radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu nabigu yidhi taxayanu yani ka dalba oo ka raadiya wakhtigeeda iyo zamanka laylatulqadar xiinkeeda iyo zamankeeda waxaad ka raadisa laylatulqadarka fi lcashir awaakhir tobanka u dambeeya aw qaala fi tis awaakhir tobansagaalka u dambaysa shakuraawi wey qaala xaddaana abu daahir waxarmana bnu yaxya qaala aqbarana ibn wahb aqbarani yuusa bn shihaab can abi salama bn cabdiraxmaan can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal uriitu leylata alqadri baa waxaa iyaalay tusiyey buu nabigu yiri hadeerkii baa nabiga la tusiyey uu ku ruyooday ruyada nabigana waa waxyi uma ayqadanii waxa ii toosiyey buu nabigu yidhi bacdu ahli ehelkayga qaar ka mida ah. fanusiituhaa waa lay hamaansiiyey nusiituhaa failtamisuuha ka raadiya fi lcashri alghawaabir tobanka u dambeeya ka raadiya buu nabiga alai salaam qaala xarmala fanasiituhaa nasiituhaa iyo nusiituhaa qur-aanka asaga wax soo aroortay inaan la dhihin bisma liaxadim an yaquula nasiitu nasiitu aayata kayta wa kayta bal nusiha bal nusiha marka yumbihim nasiitu oo nusiituha ay yidhaahdo ama nusiitu waa qur'aanka laakiin wixii aan qur'aankan ahayn waad dhihi kartaa nasiitu iyo waasta dhihi kartaa قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا بكر هو بن مضر عن ابن الهادي محمد بن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلام بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن السلام صحابي جليل مشهور بكنيته سعد بن مالك بن قال kaana rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu ahaa yujaawiru kii ictikaafa almujaawara maanta ictikaaf baa loo jeedaa yujaawiru wuxuu ictikaafi jiray fi alcashri alatii tobanka fii wasadi shahri bisha dhexdeeda ah ilan bishu waa saddex tobnaade tobanka dhexuu nabigu ictikaafi jiray faidaa kaana markuu ahaaday min xiini goortii tamdii cishruuna leyla labaatan habeen marka ay dhammaateen oo tobankii dhexa uu dhammaaday oo wayastaqbilu ixdaa wa kow iyo labaatankii uu qaabilaayo yarjicu wuxuu u noqon jiray ilaa maskanihi gurigiisa wa rajaca waxaa noqon jiray man kaana yujaawiru macah dadkii la ictikaafi jirana way noqon jireen tobanka dhexe oo labaatanka ah tobanka dhex markay dhammaatay ilaa labaatan bashi marka way tagtay kow iyo labaatankii baa bilaabanay soo socota xilligaasuu gurigiisa iska aadi jiray ictikaafka nabiga ka bixi jiray oo tobankaa dhaxaan buu ictikaafi jiray uma inahu nabigu aqaama waa waagii hore weeye uma inahu nabigu aqaama wuxuu nagaaday fii shahrin bil uu jaawara ictikaafay fiihi tilka leyla habeenkii buu nabigu iska nagaaday allatii kaana yarjicu fiiha uu noqon jiray bilbilaha ka mida yuu habeenkii rabay inuu gurigiisa aado kow labaatanaadkii ayuu nabigu iska nagaaday fakhadaba naasa oo muna bixin oo ictikaafkiisa kamuna bixin fakhadaba naasa dadkii buu nabigu u khudbeeyey ila masjidkii buu ictikaafsan yahay meel gaar ah nabiga calayh salaam u xidhan oo u qarsooyo oo u galo dadkii buu u soo waa u khudbeeyey fa wuxuu amray bimaa shaaa allah wuxuu ilaahay uu doono oo awaamir ah oo khayr iyo wacd iyo waanaha buu nabiga u akhriyo u sheegay uma qaala hadalladiisa waxaa ka mid ah inuu yidhi innii anigu kuntu waxaan ahaa ujaawiruki ictikaafa haadihi alcashara tobankan ayaan ictikaafi jiray tobankan dhaxo uma badaa lii waxaa ii daahirtay an ujaawira inaan ictikaafa haadihi alcashara alawaakhir tobankan u dambeeyana inaan ictikaafa ii daahirtay oo jibriil baa u yimid oo yidhi ina aladii tatlubu amaamaka waxaad raadinayso laylatulqadarka weli waa kaa horeeyaabaa layidhi tobanka dhexana kuma jirto tobankan horena kuma jirto laylatulqadar faman kaana ictakafa qofkii ictikaafay macii macayga qofkii ila ictikaafay tobankii dhexe oo ila fadhiya masaajidka falyabit ha baryo yunabixida fii muctakifihi meeshuu ku ictikaafsanaa ha baryo waqad ra'aytu waxaan arkay haadihi leyla habeenkaa laylatulqadarka ay noqon doonto tobanka u dambeeyana ku jirta waa lay tusiyey fa uusiituha waa lay halmaansiiyey hurdaa laga kixiyey iyo mataana way dhacday mar kalena waxaa soo aroortay inan laba nin oo saxaabada ka mid ah oo yar murmaaya ayaa labadaaba u imaan doontaa marka mar laba jeer in nabiga la tusay marna uu nisyaanka uu ku imaaday bisababi toosintii la toosiyey marna nisyaankii mar labaad oo dana loo sheegay inuu sheega isagoo rabo laba saxaabi oo murmaayo intuu usoo baxay halmaankii haddana uu yimi fa usiituha waa lay halmaansiiyey faltamisuuha ka raadiya fi lcashri awaakhiri tobanka u dambeeya fii kulli witrin tira isleerra ka raadiya waqad ra'aytunii buu nabigu yidhi marka calaamaha nabiga la tusay haweenka leylatuqadarkaa wuxuu yidhi laqad ra'aytunii waxaan is arkay oo ku ruyoodo arkay asjudu anoo ku sujuudaya fii maain biyo iyo wadiinin dhoobo oo habeenka leylatuqadarka roobba intuu do'o iyo salaada subax nabiga calayh salaam wuxuu ku sujuuday dhoobo iyo biyo masaajidka soo daroorrimeeyey masaajidka soo daroorrimeeyey daraaddii buu nabigu meeshii uu ku sujuudi jiray biyo iyo dhoobo ayaa isgashay halkiibuu wejiga saaray sidaasay marka noqotay habeenkaana kow iyo labaatanka ayay noqotay leylatulqadarki baan habeenka ku hagaagay qaala abu saciid ilkhudri waa kan wuxuu leeyahay mudirnaa waxaana noo roobeeyey leylata ixdaa wa cishriin habeenkii kow iyo labaatanaad baa roob noo da'ay oo nabigu uu calaamo ka dhigay leylatulqadarka in la tusay habeenkaas calaamadaas la tusay calaamaduna ay tahay wixii oo roob intuu daayay uu ku sujuudayay nabiga biyihiiyo dhooba li'anna masaajidka nabiga geeri iyo cariish iyo ahaay oo ahaayoo uu soo darooriman jiray fawakafa almasjidu masaajidku baa soo daroorimeeyey fii musallaa rasuuliillaah meeshuu nabiga ku tukanaya calayh salaam baa biyo ku soo daateen roobkii fa nadartu waxaan fiiriyey nabiga ilayhi nabigaan fiiriyey walxaal qad insarafa uu soo gadoomay min salaati subxi asagoo salaaddiis wax ka soo gadoomay oo soo jeedsaday ayaan wejigiisa fiiriyey wawajhu wejigiisuna mubtallun la qooyay iinan dhoobi iyo wamaan biyo dhoobo qoyan iyo biyo ayaa wejigiisa nabiga calayh salaam inaad wejiga markaad wejiga dhulka saarto carrada iyo dhooba iyo waxdaas oo kale ah, mar walba aada gacanta ku tirtirin oodan mafasixin oo faraha ka qaado markaa salaadda ka baxdo markaa wejigaada tirtiro masma sax laakiin inaad ku mashquusho waxaad ka maarmi karto oo baruuri cudurdaar midna aan lahayn mar walbaba aad diiddo wax yaroo saxaraan iyo carraa ama biyaha qofka inuu taabto inuu diido sax ma aha salaaddii marka mashquulkeedii ayaa meeshaasi wax ka soo gaarhaya marka ina fi salaati la shucla buu nabiga calayh salaam salaadda ayadaaba mashhuul kugu filan marka inaad wax kale soo geliso dhaqdhaqaaq iyo tirtirid iyo wax kale khushuucdii salaadda ayaa hallaabaysa marka nabiga calayh salaam hore ka qaaday wuxuu soo jeedsaday wejigiisii oo dhoobi iyo biyo ay ka muuqdaan ayuu nabiga calayh salaam soo jeedsaday ruyadiisi halkaasi ku furantay kow iyo labaatankii bay laylatulqadarka noqotay waxaddaanaa ibnu abi cumara qaala xaddaanaa cabdulcasiiz can idaarawardi can yaziid can moxamed bin ibraahim can abi salam bin cabdiraxmaan qaala wuxuu yidhi can abi saciid اlkhudriy radi allahu canhu anhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu ahaa yujaawiruka ictikaafa fii ramadaana ramadaan alcashara alatii tobanka fii wasati shahri bisha dhexdeeda tobanka dhexe yuu ictikaafi jiray markaasaa la yidhi leytuqadarku way kaa horraysaa wasaaqa alxadiida bimidlihi hayra annahu qaal falabistu fii muctakafihi meeshii falyalbat ha nagaado aw falyahbut ha ku nagaado fii muctakafihi qofkii ila ictikaafay tobanka dhexe tobanka dambena ha wada wey wa qaala wajadiinoo wejigiisii baan arkay mumtali'an isagoo ka buuxsama diiran dhoobay iyo wamaan biyo waxadaanaa muxamed bn cabdilacla qaala xadaana muctamir waxaa kaloo laga qaadanayaa sujuudda marka sujuudaysa inaa waxba aadan iskaga dhidhigin oomar walbaba aad wax u dhigin u dayso maxallu sujuudkaa inay wejigu si toosa ah u gaaro haddii day goglayn tahayna khayr haddii kalena carrada wejigii la saaro mar walba aad wax iskaga dhigin ood la kixin ood dhigin waxyaalaha mutasilka xiriira qala xadaana muamd xadaanii muxamed bn cabdilacla qala xadaana muctabir bnu sulaymaan bnu darkhaan xadaana cumara bnu khasiyat alansaariy qala samictu muxamed bn ibrahim yuxadiu can abi salma can abi saciidin alkhudriy radi allah canhu qaal ina rasuula allahi sala allah alay sl nabigu ictakafa alcashr alawal tobanka u horraysay min ramadaan buu ictikaafay bil bilaha ka mida uma ictakafa alcashra alawsad tobanka dhexood dana ictikaafay inta laylatul qadar buu ku baadimaqan yaho raadinaya nabigu fii qubatin buu ku dhex jiray teendho turkiyatin loo nisbeeyey turkiya calaa suddatiha farqaheeduna xasiirun xasiir uu yahay xasiir yani waa caleenta iyo dalka geedka timirta ah waxaa laga sameeyaa xasiirkeeda loo jeedaa oo sidii darin ahaan iyo jaambiyad ahaan jaambid iyo waxsaasoo kale looga sameyn jiray marka daah bay laheed oo laga sameeyey xasiir halkaasuu nabiga geli jiray waa masaajid axdiis yaa wax yar loo sameeyey sida sandarawooyinkan maaragtay la xiroo kale iska yar la galo oo kale meel yaroo uu ku asurmo oo dadka uu kaga qarsoomo oo uu ku khalweeyo ayuu nabiga cala islam masaajid dhexdiisa ka samaystay qaala fa akhada alxasiira darintii ama daahii iridka teendhadaa ayada ah saareed ayuu nabigu ku qabtay biyadii gacantiisa oo fanaxa ahaa saasuu iskaga dukiyey fii naaxiyati alqubba teendhadii dhinaceedii ayuu nabiga calayi salaam saa ugu fayday si dadka ay u arkaan uma alaca ra'sa madaxiisibuu nabigu soo muujiyey fakallama annaasa dadkii buu la hadlay fadadow minhu way u soo dhowaadeen nabiga hadalkiisii markay arkeen inuu la hadli rabo yay u soo dhowaadeen si u maqlaan faqaala nabigu wuxuu yidhi innii ictakaftu alcashra alawal tobankii u horraysay baan ictikaafay altamisu haadihi alleyla habeenkan leylatulqadarkaan raadinayey uma ictakaftu alcashra alawsat tobankii dhaxan haddana ictikaafay uma uutiitu waa la ii yimid min allaahi xag allah laiga yimid faqiila lii waxaa laigu yidhi inahaa laylatulqadarka aad labada tobnaad baad ku soo warday soo raadinaysay fi lcashri alawaakhir tobanka u dambaysay ku jirtaaye faman axaba qofkii jeceloo minkum idinkana ka mida an yactakifa inuu ictikaafo macayga falyactakifa ictikaafa faictakafa annaasu macahu nabiga waa la ictikaafay saxaabadii laylatulqadarkii baa la wada raadsaday in walba ajirkiisa tobanka u dambeeyeen ku jirtaa qaala wa inii uriituha waxaa la itusiyey leylata witrin habeen horta witray aheede habeen shafciga ma aha laylatulqadarka wa innii asjudu waxaa kaloo laytusiyaalo ku sujuudaya sabiixataa subaxdeeda fii diinin dhooba iyo wamaain biyo fii diinin dhooba iyo wamaa habeenkaa roobdaay subaxdii salaata subaxda meesha waaba dhoobo waa lagu tukaday fa asbaxa min leylati ixdaa wacishriin habeenkii kow iyo labaatanaadkii buu nabigu waa bariistay waqad qaama ila subxi salaaddii subax buu u istaagayo famadarat isamaa samadii baa roobaysay fawakafa almasjidu masaajidkii baa daroorrimeeyey oo biyihii soo daayey fa absartu adiina dhoobadii baan arkay iyo walmaa biihu nabiga noo sheegay wejigiisa faharaja xiina faraqa markuu nabiga bogay ayuu ka soo baxay min salaati subxi salaata subax wa jabiinuhu walxaal wejigiisa iyo wa rawhatu anfihi sankiisa fiiddiisa dharaf wey rawhada waa darafka meesha arnabada la yidhahdo wa rawthatu anfihi sankiisa fiiddiisana ay fiihimaa labadoodaasi atiinu dhoobi iyo walmaa'u biyo ay ku yaallaan ayuu nabiga soo jeedsaday waida hiya leylatu xdaa washriin habeenkaa waxay noqotay kow kowiyo labaatanaadkii bay noqotay min alcashri awaakhir marka meesha dadka qaar sabca wa cishriinu ay ku dhageen oo laylatulqadar ba ay u yaqaanaan waddamada qaar muslimiinta ayaa sidaas laylatulqadarka waxay u yaqaanaan sabca cishriin masjidulxaraam baad arkaysaa xaramka habeenkaa markii la gaaro waxaa soo kacaya reertoo dhan iyo reer sacuudi idin iyo magaaladoo dhan baa soo wada kacaysa marka hadday habeenkii dhammaado khalaas laylatulqadarka iyagoo helay ahaan culmmadu way ka hadlaan mar walba waa arja layaali min arja layaali habeenada loogu rajo badan yahay bay ka mid tahay laakiin mutacayin maaha hadday waa ay noqotay leylatulqadar xiliga nabiga calayh salaam oo nin saxaabi ah uu yidhi goormaad nabi allow aad leedahay soo ilaa wailaa imow oo leylatulqadarka habeenkaa imow buuyi rasuulka calayh salaatu wasalaam ubay binu oo ku dhaaranna waan arki doonaa marka waa xilli bay noqotay kow iyo labaatanna waa kan kow iyo labaatan ayadoo noqotayna waa tan marka qowlka culummada ay dhahaan ee raajixa ah oo ah leylatu qadarku inay guurguurto sanadba habeen ay tagto sidaasaa markaa ayaa tusaaya inay raajix uu yahay xadaana muxamed bn muana qaal xadaana abu caamir xadaana hishaam can yaxya can abi salama qaal tadaakarna leylat lqadar leylatu qadarkii baan ka sheekaysanoon iswa weydiinay oonir war habeenkee weeyaanoo habeenkee lagu rajo badan yahay faataytu waxaan u imaaday buu leeyahay abaa saciid alkhudri radi allahu canhu wa kaana lii sadiiqa saaxiib buu ahaa buu ahayn faqultu waxaan ku idhi alaa takhruj bina maa ina bixisid ila nahli beeraha iyo geelaha timirta xaggooda maan aadin ilaan suxbada iyo asxaabtu inay mararka qaar jaanis iyo fursad isku helaan oo meelaha lagu sheekaysta ay isla tagaan oo mararka qaarkood ay duurka iyo baadiyaha bannaanka isla aadaan oo meelaha geedaha iyo duusada ay tagaan waxay kordhinaysaa dhadhan gaaray leedahay dhadhan gaara iyo saaxiibnimadii iyo suxbadii oo sii adkaata ayay leedahay in mararka qaar fursad laisku helo oo khayra wanaaga laga sheekaysto oo meelo gaara laisla arko oo baadiyaha iyo geedaha iyo meelahaasoo kale naftu way iska jeceshahay alaa takhruju bina ila annakhli a ah, guryihii iyo masaajidda iyo meelihii way jiraan geedaha timirtaan aadan oon iskaga soo sheekaysanno fakharaja waa baxay wa calayhi khamiisa isagoo marayaba khamiisaha ah wata mara murabaco midamba laho yama lagu samayn jiray faqultu lahu waxaan ku yidhi samicta rasuul allah nabiga calayhi salaam ma maqashay yadkuru laylat alqadri asagoo ka sheekeynaya markaa laylatulqadr asagoo sheegi nabiga maka maqashay calayhi salaatu wasalaam faqaala abu saciid wuxuu yidhi nacam haa ictakafnaa waxaan ictikaafnay maca rasuuli illah nabiga maciisa calayhi salaam alcashra alwustaa tobankii dhexe min ramadaan fakharajnaa waxaan baxnay sabiixata cishriin labaatan habeen markay noo dhammaatay subaxdii labaatanaad ayaan guryaha nabiga u soo baxnay inaan u baxno damacnay fakhadabanaa rasuulu llah nabiga calayhi salaam baa noo khudbeeyo faqaala nagu yidhi inii uriitu laylat alqadri baa lay tusiye wainii nasiituha haddana waan halmaamay aw unsito waa lay halmaansiiyey faltamisuha ka raadiya fi lcashir awaakhiri tobanka u dambeeya ka raadiya min kulli witrin tirash dheer oo kasta wainii uriitu waxaa lay tusiyey anii asjudu anoo ku sujuudi fii maan biyihi wadiinin dhoobo faman kaana ictakafa qofkii ictikaafay oo masaajidka ku nagaaleeyey maca rasuulillahi rasuulka maciisa calayhi salaatu wasalaam falyarjica soo noqdo yuuna ciddiisa aadin ictikaafkaan sii wado qaala farajacanaa waan soo noqonay wamaa naraa fi samaai qasca marka uu nabigu leeyahay calaamadaasi roobkaana waa lay tusay cirka wax daruura ku aragna ma laha buu leeyahay maa naraa fi samaa cirka kumaana arkaynin qasca ee qidca wax yar oo gabalahoo daruur ah ilan roobku daruuruu ka imaadaaye waxba kumaana arkaynin qaala wajaa'at saxaaba daruur baa timid ru'yada nabiga waa xaqiiqo waa waxyi jaa'ad waxaa timid saxaaba daruur baa timid habeenkii a soo noqonnay ictikaafkaan ictikaafkaana bilaabanayba kow iyo labaatanaadkii famudirnaa waana noo roobeeyey xataa saala sakfulmasjid masaajidka saanqaadkiisii iyo korkiisii kore guradiisii guradii masaajidka ayaa soo daadisay biyihii wa kaana sababta waxay ahayd wa kaana min jariidi nahli geedkaa timirta allaamihiisii caleentiisu ahaa wa uqiimati salaatu salaad marka tawaaduca masjidka nabiga calayh salaam iyo xaaladiisa iyo yaad ka garanaysaa wa huwa min acmali masaajidi sala allah aleh wasalam masaajidda ugu xamiran buu ahaa cibaadada iyo qur-aanka iyo cilmiga iyo wanaagga oo idinla uu ku camirnaa marka sakrafada masaajidda oo la qurqurxiyo oo aad iyo aad loo qurqurxiyo macno ma keento ee waxaa macno keena in masaajidda la camiro oo salaad iyo qira'atulqur'aan iyo daaca iyo ictikaaf lagu camiro taas ayaa macno keenta wa uqiimat isalaad salaaddii baa laaqimay fa ra'aytu rasuula allah nabi calayhi salaam baan arkayoo yasudu sujuuda ay filmaayo biyihi wa diini dhooba ku sujuudi qaala xataa ra'aytu waxaan arkay ahara diini dhoobadii raadkeeda fii jabhati wejhigiisa nabiga calayh salaam وxadana cabdالlahi cabd بن xumaydin abarana cabdالرaزاq abarana mcmr xaaq وxadana cabdالlahi بn cabdالرaحman الdaarabiي abarana abulmugiira qaala xadana اwsaaciyu kilahuma can yaxya bn abi kaثiirin bhada اisnaadi naxwa fi xadiiihima ra'aytu rasuul allah nabiga calah salaam baan arkay xiinan sarafa markuu soo gadoobay calaa jabhati wejigiisiiyo wa arnamatihi sankiisa fiidiisa jilicsan arnamadu aharu tiir dhooba raadkeed ay ka muuqato marka wejiga sujuudda marka laga hadlaayo sanka waa raacsan yahay oo markuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam umirtu an asjuda calaa sabcata acdum oo acdaa toddoba xubnood wuxuu yidhi aljabha wa ashaara ilaa anfihi aljabha intuu yidhi yuu ilaa sanka nabiga calai salaam ishaaray marka marka la sujuudaayo wejiga iyo ilaa sanka in la saaro weeyaan saasaa akmala qaala xadaana maxamed bin muhanna abubakr bn khalaad qaala xadaana cabdullah ala xadaana saciid can abi nadra can abi saciid اlkhudriy radi allah canhu qaal ictakafa rasuulu lahi sal slam ictikaafa alcashar alawsat min ramadaan tobankii dhexe yaltamisu leylat alqadar buu nabigu raadinayay qabla an tubaana lahu intaan loo caddaynin intaan loo caddaynin tobankii u dambaysay inay ku jirto ayuu tobankii dhexe ictikaaf bilaabay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadaalka nabiga fiiri sal allah aleh ali wasalam bishoo dhan buu ictikaafay tobankii hore tobankii dhexe ilaa uu oga daba tegay tobankii u dambaysay leylatqadarkeeda ku jirta loo sheegay qabla an tubaana lahu intaan loo caddaynin inay tobanka dambe ku jirto baa loo caddeeyey falammaa wakhtigii inqadaynaa ay dhammaadeen tobankii dhexe inqadayna ay dhammaadeen tobankii dhexe amara bilbinaa'i wuxuu amray dhismadii iyo teendhadii u dhisneed in la zuuliyo faqawida waa la zuuliyey tobankii dhexe ugu talagalay marka hore sanad walbaba tobanmu fiirinaya markaa tobankii dambe tobankii dhexaad u ictikaafay teendhadii furowye faqawida uma ubiinad waxaa loo caddeeyey lahu nabiga annahaa laylatulqadarka fi alcashri alawaakhir inay tobanka u dambaysa ku jirto fa amara bilbinaa haddana wuxuu amray in loo dhiso fawciidda halkii baa loogu celiyey jannadiisii uma kharaja cala annaasi dadkiibu u soo baxayoo faqaala ku yidhi yaa ayuha ayuhannaasu dadow ila nabiga calayi salaam maxmad iyo naxariis buu ahaa wax allah wixii khayraho wanaagoo loo sheego markaaba ummaddiisii u gudbinayay yaa ayuhannaas innahaa qisee ama inahaa kaanat ubiinad lii leylat lqadr inahaa qisee kaanad waxay ahaatay ubiinad mid lii caddeeyey lii aniga leylatulqadar baa lii caddeeyey wa innii kharajtu waan baxay liukhbirukum inaan inii sheego bihaa leylatulqadarka inaan inii sheego ayaan damcay waa lii sheegaye inaan inii caddeeyaan damcay fa jaa'a rajulaan laba nin baa yimidoo yaxtaqaani yaxtaqaani ee yadlubaani alxaqa yadlubu kullu minhuma alxaq cala alaqar mid walba midka kaloo xaq ka dalbaaya waxoogayga isii may adaa kuu leh yaxtaqaan yaxtasimaan way doodayaan way murmayaan oo xuquuq bay isweydiinayaan xuquuq bay isweydiisanayaan macahuma shayaan shayaan baan macooda ahaa in xuquuqul isku leeyahay in la isweydiisto ma aha camalu shayaan ee waxaa shaydaankan uu ku yimid doodoodii iyo murankoodii oo wuxuu gaadhsiiyey erayaha loo baahnay inay ka soo baxdo oy ku hadlaan oo isqabsadaan oo isku dhagaan wailaa xuquuqda ina lisaaxibi xaqi maqaalan buu nabiga alai salaam ina lisaaxibi xaqi maqaalan ninka xuquuq ay ka maqan tahay waa hadli karaa waa sheegan karaa qofkii xoolaha ku lahaana waa qabsan karaa ee waxaa weye yaxtaqaani macahum ashayaan shayaan mamacooda ahaa shaydaanku wixii xumaana oo ama caro ah ama muxuu ahaa labada qof inay isku dhacaana waxaasa shaqadiisa fa nasiituha waan halmaamay buu lehi fiqadadkii rasuulka calayh salaam ee faltamisuuha ka raadiya fi alcashri alawaakhir sagaalka wasaabicata toddobada walkhaamisa shanta marka sagaaliy tobnaadka toddobiy tobnaadka shaniy tobnaadka way noqon kartaa waxay kaloo noqon kartaa fi tabqa wasaabicati tabqa walkhaamisa tabqa marka taasicata tabqa haddii la yidhaahdo waa kow iyo labaatanaadka ka bilaaban sagaal baa hadhay ayib qaala qultu waxaan ya saciid inakum idinka aclamuu naga yaqaana bilcadadi tirada mina annaga tirada idinkaa naga garanaayee siyaaro badan baana loo tiriyaa marra tirada hadhay baa la ictibaara oo la fiiriyaa marra tirada bilowgeedaa laga tiriyaa marra gadaal baa laga tiriyaaye maxaad ka wadaan qaala wuxuu ajal waa run oo naxnu axaqu annaga inaga mudan bidaalika inaga naqaano minkum idinka oo nabiga annagana baray qaala qultu waxaa idhi mataasicatu wasaabicatu waalkhaamisatu maxay tahay qaala wuxuu yidhi idaa madad waaxidatu wacishruun kow iyo labaatan markay tagto faalatii taliiha midda ku xigta tintayna wacishriina ee labayo labaatan weeyaanoo waya taasica taasica la dhihi sagaal baa hadhay faidaa madat alaatun wacishuruun markay tagtana faalatii taliiha saabica la dhihi faidaa madaa hamsu markay tagto wacishuruun faalatii taliiha alkhaamisa baa la dhihi marka tira weeyaan marka mararka qaarna way iska caddahay tanna xoogow qubuur laakiin marra hor bay ka tiriyaan marra gadaal bay ka tiriyaan inta hadhaan mar la fiirin marra bilowga horaa laga bilaabay oo laga tirinaya ayib wa qaala ibnu khallaad makaana yaxtaqaani labadaa nin yaxtasimaani buu asagu yidhi ibnu khallaad ah, abubakar ibnu khallaad sheekhu muslim qaala waxadaanaa saciid bnu camr bnu sahl bnu isxaaq bnu muxamed bnu ashcad bnu qays alkindiy waa loo abtiriyey ninkaas wa cali bnu khashrab qaala waxay yidhahdeen xadaanaa abu damrata xadaanii daxaaq ibnu cumaan wa qaala ibnu khashrab can daxaaq ibnu cumaan can abi nadr mawlaa cumar ibnu cubaydilaahi ahaa can busr bnu saciid can cabdilaahi bni unaysin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaala wuxuu yidhi uriitu waxaa la tusiyey cabdulahi bnu unays ninkaas yaa waxuun ka garanaya qisa ku saabsan isaga cabdullaahi ibnu unays ninkii jaabir ibnu cabdillaahi uu bishr u socday eh, dimishq ugu tegey oo xadiidka ka qaata soo saga cabdullahi ibnu unays daqa daalika ana rasuula allahi sal l slam qaala wuxuu yidhi uriitu laylata alqadri baa lay tusiyey uma unsiituha waa lay halmaansiiyey wa araanii subxaha subaxdeeda asjudu anoo ku sujuudi fii maain biyihi iyo wadiinin dhoobo calaamadaan waa lay tusay buu nabigu yidhi qaala famutirna leylata alaain waishriin habeenkii saddexiyo labaatanaad baa noo roob loo daay fasallaa bina rasuulula sal slam baana tujiyey fansarafa waina ina ahara almaa biyaha raadkeeduna raadkooduna yoqiila dhoobadina calaa jabhati wejigiisa ka muuqatay waa fiisankiisa qaala wakaana kaana cabdullahi binu unays qaa yaquul kii dhahaa alaain waishriin buu dhihi jiray abi saciidna muxuu dhihi jiray ixdaa waishriin koo iyo labaatan inaan tacadud dhahno iyo inaynahno cadamu laqi bacd aruwaat ayb laakiin saddex iyo labaatankaas iyadana way noqotay leylatuqadarku koo iyo labaatan way noqotay toddoba iyo labaatan way noqotay tobanka u dambeeya o dhan in lagu dadaalo habeenada weliba isdheere tirada witerka la yidhaahdo xadaana abubakr bn abi shayba qaal xadaana ibnu numayr wwakic bnu jaraax can hishaam can abihi curwa bni zubayr can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tiri qaala rasuulu llahi sala allahu aleh waali wasalam wuxuu yidhi qaala ibnu numayr se wuxuu yiri iltamisuu waqaala wakiic taxarraw taxariga waa dadaal iyo raadin oo dadaal la socoto laylat alqadri ku dadaala fi lcashir awaakhir toban ku dambaysa min ramadaan waxadana maxamed bn xaatim bn abi cumara kilaahuma can ibni cuyaynata qaal ibn xaatim xadana sufyaan bn cuyayna can cabdi wacaasim bn abi juudi samicaa waxay maqleen zir ibnu xubaysh oo yaquulu leh zir ibnu xubaysh taabici wey radi allahu canhu yaquul asagoo le sa'altu ubay bnu kacba waxaan su'aalay radi allahu canhu yaan weydiiyey oo faqultu waxaan ku idhi ina akhaaka ibna mascuud walaalkaa cabdulaahi ibni mascuud waa saxaabadii de walaalay ahaayeen ina akhaaka ibna mascuud yaquulu wuxuu leeyahay man yaqumu lxawla ah, saa'ilka fiiri yani nin kalu ka warrami rabaa ka sheekayn rabaa usluub fiican oon aan wax ka sheeg iyo xumaan iyo kiibaa saa yidhaaheen ay isticmaalayaan ina akhaaka walaalka ibna mascuud yaquulu wuxuu leeyahay man yaqumu alxawla sanadkoo idin ninkii istaaga oo habeen walbaba dadaala yusri laylat alqadri kaa unbaa laylatulqadarka asiibi oo waafaqi oo laylatulqadarku sanadkoo dhan bay guurguurtaayoo kabil kabil ninkii habeen wababa dadaala ninkaa unbaa haddii laylatulqadar ayna ka fakaraynin faqaala wuxuu yidhi saasuu qabaa ibnu mascuud qabaa faqaala wuxuu yidhi ubay raximahu allah allah u naxariisto isaguna hadal xumuuna dhihin oo u duceeyey raximahu llah allah u naxariisto araada wuxuu ola jeedaa anlaa yattakila annaasu dadku inaynan ku kaaftoomin habeenkaa asaga ah oo cibaadada inteeda kale ayna ka tegin buu oola jeeday allaa yatakir annaas inayna dadku maaragtay ayna ictimaadin oo cuskanin oo leylatuqadarka tobanka u dambaysa ku jirta haddii la yidhi kun biloodna way ka fadli badan tahay la yidhi habeenkaa unbaan dadaali oo intaas habay ku filan intuu qofku dhaho cibaadada kale inuuna ka istaagin saasuu marka oola jeeday oo lahaa khayrku dadka ha wataano oo sanadkao hala dadaalo saasuu ka waday taana waa ta'wiil waa u ta'wiiliyey watawiilu wlaa min alictiraaf bay dhahaan attawiilu wlaa min alictiraaf in walaalkaa hadalka kaa soo gaadha ama wixii lagaaga sheego aad maxmal wanaagsan ku xumbaarto oo tirahdo lacalla wacasa waxaad dhici karta sidaaysaa qaabkaasa laga ka waday sidaaysaasa laga waday khayru baan ku ogeyna xumaan ogama jeedin inaad tidhaahda afdaloo oo fiican in lagula boodoo la yihahdo wuxuu sheegaya malaha iyo wuxuu yahay malaha iyo cilmiyarow weeye iyo in la yidhaahdo ma aha ma aha marka tawaaduca saxaabada nabigay ka qaateen nabigay ka barteen sala allahu alayh waaalih wasalam amaa inahu qad calima wuxuu og yahay annaha fii ramadaan abi saciid kama qorsoona radia allahu canhu ibnu mascuud cabdullahi ibn mascuud alhudari inay leyltuqadarku ramadaan ay ku jirto wa annaha fi lcashri alawaakhir weliba tobanka u dambaysa ay ku jirto wa annaha leylatu sabcin wa habeenka toddobiyo labaatanaadka ay tahay kama qarsoona waa og yahay uma xalafa markaasuu dhaartay ubay ibnu kacab laa yastafin asagoo soo reebanay inuu insha allah dhehaynin annahaa laylatulqadarku laylatu sabci waishriin habeenka toddobiya labaatanaadka inay tahay buu dhaartayba isagoo insha allah dhehaynin cosoo istinooni soo reebanaynin faqultu markaasaa waxaan ku yidhi bilazir baa weydiinaya biayi shayin taquul oo maxaad kugu xumbaaray oo aad u cuskatay dhaartaada daalika dhaarta iyo toddobiya labaatankan aad leedahay laylatulqadarka toddobiya labaatan bay noqotaa yaa abalmundir abu dufayla waa la dhahaa qaala wuxuu yidhi bilcalaama waxaan ugu dhaaranaya waxaa weeye calaamadii ow bilaaya aayad iyo calaamad allatii akhbaranaa uu noo sheegay rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam waxaan ka hellay labaatanaadka annaha tadlucu inay soo baxayso yoomaydin maalintaa qoraxdu laa shucaaca laha iyadoo shucaac lahayn calaamadaasaan ku aragnay toddobylabaatanka oo nabigu yidhi leylatuqadarka waxaa lagu gartaa habeenka leylatuqadarka subaxdeeda qoraxdu waxay soo bixi iyadoo shucaac lahayn shucaaca waa xirrimaha iyo farqahan iyo xarkaha ka soo horreeya qoraxda intayna soo bixin xirimahaas weeye habeenka laylatulqadarka waxay soo bixin ayadoo sii dayax aadoodo ah oo mudawar mukawir ah oo wareegsan oo garaangarsan ayay soo baxaysa wax shucaoo ka soo horreeyaba jirin calaamadaas maarata loo yeelay habeenkaas marka calaamada qofka arka oo dadaalay oo laylatulqadarkii habeenkaas intuu dadaalay oo taraawiixii tahajudkii iyo khayrkii iyo qiraatul qur-aankii soo jeeday oo habeenkii nooleeyey oo habeenka arka aragka uu arkay maxay u faa'iideynaysaa waxay u faa'iidaynaysaa dumaaniina iyo raaxatulbaal iyo farax iyo dan malo wanaagsan oo ilaah ka malaysto tanay u korinaysa xagga mooraalka habeenkii ila dhammaaye qoraxda markay soo baxda habeen waa ku daba maray marka waxaa weeyaan farax aad ka dabageyso iyo inaad tirahda habeenka waa fiican yahay habeenkaas letaqa waa muwaafaqay rajadaasa ku gelaysa in laakiin la sheego oo la yihahda xalabay leytuqadarka ahayd oo calaamaday baan aragnay oo dadka lagu faafiyo oo habeen tagay la yihahdo leytuqadarkii bay ahayd oo saa la yidhaahdo waxba kuma jirto in iska qarsado qofka ilaah u muujiya oo u muuqanta kartaayo laylatulqadarka calaamadeedaba ku ogaan karaayo karaamaad kaloo ilahay u muujin karaa waxba kuma ilaahi subxaana wa tacala xataa nabiga calayh salaam caaisha waxay ku tiri caaisha waxay tiri nabi allow haddaa laylatulqadarka aan ogaado bay tiri aan waafaqo aan ogaado marka maxaan dhahaa markaasu wuxuu yidhi waxaad tidhahdaa allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii marka laylatulqadarka marka calaamaadkeedaas haddii aad aragto waxba sii sheega iska qarsadin qarso bishaaro kuu qasan ha noqoto waxaddaana maxamed bn muhanna qaala xaddaana maxamed bnu jacfar qaala xaddana shucb bn xajaaj qaala samictu cabdata bn abi lubaaba yuxadiu can zir bni xubayshin can ubay bni kacb radi allahu canhu qaal qaala ubay fii leylati alqadr leylat lqadr buu ka hadlay wuxuu yihi wallaahi inii la aclamuhaa waan ogahay waan aqaanaa qaala shucb wuxuu yihi wa akbaru cilmii fihiya leylatu lati waa habeenka wuxuu yihi shucbaa shakiy wuxuu akbaru cilmii ana saan umalaynayo waxaan u arka ayuu yidhi hiya leylatu lati waa habeenkii markuu akbaru cilmiga maaha ubay shucba wey waxa shakaysan wailaa ubay isaga waaba dhaartayba cilmi waxaan u malaynaya inuu yidhi hiya laylatu latii waa habeenka uu amaranaa na amray rasuulu lahi sal slam biqiyaamiha inaan istaagno ku dadaalno hiya laylatu sabcin wa marka waa min arja layaali habeenada loogu raja badan yahay weeyaan wainamaa shaka shucbatu fi hada alxarf ugu shakiyey oo ah hiya laylatu latii amaranaa biha rasuulu llah intaa isaga shakiyey waxadaanii biha saaxibun lii canhu qof aan saaxiibnahaa iga warramay iga wariyey وxadثna محamed بن cabاd بن abi cmر qاala xadثna marwan huwa الفزاrي عan يزيد بن kaysاn عan abi xاaزم عan abi هurayرaةa رضي الله عanهu qاal تذakarna laylaة الqadr baan ka sheekaysanay cinda rasuuli nabiga agtiisa عalaيه السلام faqaala nabiga wuxuu yihi أyكم yadkuru yaa xasuusan kiinee xasuusan xiina طalca الqamaru dayaxa marku uu soo baxo wahuwa miثlu shiqi jafna isaga oo xeebo jeexeedoo kale ah oo habeenka laylatulqadarka ah dayaxa tobanka u dambaysa weeyaanoo waa dayax mugdi baa lagu jiraa dayaxu waa soo bixi markuu soo baxo isaga oo dhex ka jeexan oo aad moodo xeero jeexeed saa u qoolaafan ayuu soo baxayaa aasleeikaasaa lagu gartaa uqada bismi illaahi raxmaan raxiim kitaabu ictikaaf ictikaafkiibu ku saabsan yihi baabu ictikaaf ilcashar awaakhir min ramadaan tobanka u dambaysa ramadaanka oo la ictikaafo iyadoo leylatuqadarka la ilaalinaayo oo la raadinaayo oo la baaraayo marka waa masaajidka oo lagu nagaado taqaruban ajli cibaada taqaruban ila allahi subxaana wa tacala cibaado darteed ilahay lagu dhowaado ayaa itikaafka loola jeedaa si uu qofka adduunyada iyo mashaaqisheeda ooga soo go'o oo beytka ilaahay u fadhiisto fadhigaa uu fadhiyay niyadaa uu la yimid baa ajir looga qori qiraa'atulqur'aan iyo cibaado kale hadduu kusii darana waa fadl iyo dheeraad wey fadhigaasi iyo niyaddaa wanaagsan ee u yidhi adduunyadii baan ka soo xarooday oo masjidkaa ilaahay baan fadhinu jamaacaad kale waan ku sugi intaasabaa ajir iyo tawaab ah baa ku sugan marka masaaisha culamada ay ka hadlaan waxaa kamid a ah maslata itikaaf ee khilaafka fuqahada waxaa ka mid a ah hal yushtaradu laha siyaam sooma loo shardinaya hal yushtaradu lahu siyaam qaar baa culammada sidaa qabta abu xaniifiya maalik baa ka mid ah in laylatmuxua itikaafka uu shardigu shuruudiisa ay ka mid tahay bil ramadaan unbaa la ictikaafi karaa bil ramadaan baa la ictikaafi oo maalintii aad soomi oo maalintii ictikaafkaada ku jiri adoo sooman habeenkiina maalintaas raacsan yahay saasay dheheen laakiin culammada kale waxay leeyihiin shardi ma aha inaan shardi ahaynna waxaa tusaaya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ictikaafay tobankii shawaal tobankii shawaal ayuu ictikaafay mana soomaneen cumar bnu khadaab radia allahu canhu wuxuu yidhi nadartu fi jaahiliyati an actakifa laylatan fii masjid alxaraam ow fi binadrika buu nabiga ku yidhi habeen baan yaa ku nadray inaan ictikaafo masjid alxaraam jaahiliyadii sanadkii sideedaada hijrada markuu nabigu jexraana ka soo laabtay wuxuu yidhi ow fi binadrika orod oofi habeen buu marka ku nadray wallaylu laysa maxala lisiyaami habeenkuna meel la soomo ma aho lama soomo marka shardi ma aha saasa xoog badan masalada kale isku haya culamada waxaa weeyaan waa masalatu makaan ictikaaf meesha lagu ictikaafaayo waa inuu masjid yahay e, e, e, haweenka haweenka ayay culamadu ka hadlaan abu xaniifa raximah allahu tacala gaar ahaan inay haweenaydu meesha ay gurigeeda kaga tukata ay ku ictikaafi karto laakiin haweenkii nabiga sala allah alay wasalam waxay ictikaafeen masjidka nabiga alayh salam waa ictikaafi jireen waictakafa nisaahu bacdahu haweenkiisa markuu dhintana waa ictikaafi jireen masjidkay ku ictikaafi jireen ilahina subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ah, fii suurati suurat baqara markuu hadlaya itikaaf wuxuu yiri walaa tubaashiruuna waantum caakifuuna fi lmasaajid marka masaajid way macna ku ictikaafayo masaajidku jamhuurtu waxay isku raacsan yihiin masaajid oo idin lagu ictikaafi karaa masjidujaamica jumcada iyo jamaacada lagu tukadana sii fiican bacdi ahli cilmi saxaabiga xudayfa bnu yamaan radi allahu an sag wuxuu qabaa saddexda masjid masjid alxaraam maka iyo masjid nabawi iyo masjid baytmaqdis xadis baa kuso hora xadid caaisha radi allahu canha markaa waxaa lagu xumbaaray akmal akmal iyo afdal baa lagu xumbaaray walidalika ibn mascuud radi allah canhu waa ku khilaafay baabu xadana muxamed ibnu mihiraan araazi alatikaafu alcashara waakhir min ramadaan buu ku saabsan yahay muxamed iyagaa usii fiican xadana mxamed bin manaan raai qal xadana xaafid bn ismaaciil can musa bin cuqba can naafic can ibn cumar radi allah canhuma ana nabi sal slam kana yactakif bilcashri waaqi min ramadaan tobanka u dambeeyo itikaankiisa qaal xadana abu daahir waa markii loo sheegay leylatulqadarka tobanka u dambeeya inuu ku jiro xadanii abu daahiru ahbarana ibn wahbin ahbarani yunus bin yaziidin ana naafican xadaahu can cabdillahi bn cumar radi allah canhuma ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam kaana yactakifu alcashra waaqi min ramadaan oo itikaankiisa qaala naafic waqad araanii cabdullaahi cabdullaahi bn cumar baa i tusay radi allahu canhu almakaan aladii meeshii kaana yactakifu ictikaafi jiray fiihi makaanka rasuululahi sala allah alay wasalam min almasjid uu kaga ictikaafijiray meeshuu nabigu masjidka kaga ictikaafi jiray waxaa i tusay buu leeyahay cabdullaahi binu cumar oo naafic nasiib omuuna yeelanin xilligii nabigu ictikaafayey inuu maciise ahaado laakiin wuxuu nasiib u yeeshay nin nabiga arkay inuu arko waa nasiib iyaduna nabiga calayh salaam indho arkay inuu arko oo saxaabadu wakii nabiga calayh salaam uu yidhi waxaa imaan doonaa zaman ay duulaan ay dhihi doonaan ma idigu jiraa axad nabiga la saaxiibay haabay dhahayaan markaasuu duxaynaya ilahay baryi oo shafaacadiisa ducadiisaasaa ilahay nasriiyo guul siin kuwa kalea imaan doona markaase waxay dhahayaan axad nabiga la saaxiibay qof arkay ma idigu jiraan oo taabici ah markaasaa la leeyaha kuwaana ayaguna waa lagu nusrayna waa lagu gargaari oo nasri bay ku helayaan marka aragga nabiga calayh salaam iyo qofkii arkay iyo kii sii arkay iyo quruurun mufadala dhawaanshaha nabiga ay usii dhow yihiin haddii khayr iyo cibaadada saxaabada iyo taabiciinta ixsaan intaas dhawaanshaha nabigu u dhow yihiin bay ajir iyo hawaab weyn iyo khayrya ku heleen khayru quruuni qarni buu nabigu yihi khayru quruuni qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum qarnigaygaa ugu khayr badan saxaabada la nooleed kuwa taabiciinta taabicu taabiciin alquruun almufadala ayaa laisku dhahaa qaala xadaana sahl bn cumaan qala xadana cuqba bn khaalid asakuuri can cubaydillahi bni cumar can cabdiraxmaan ibn qaasim can abihi can caaisha radi alla canha qaalat waxay tiri kaana rasuulu lah sala la alay slam wuxuu yactakifu cashra waakhir ictikaafi min ramadaan ayuu ictikaafkiisa xadana yaحya بن yaحya qal abarna abu muaawiyaةa xaw xadana سhl بن xunayfi cثmaan akhbarana xafs بن qiyaasi jamica an hishaab xa xadana abubakr بn abi shaybata وabu qurayb wlafdlahuma qaala waxay xadana ibnu numayr mxamed bn cabdلlah an hishaab بn curwata can abi curb bn zuban caiشha radي aلlah anha qaalat waxay tahi kaana rasuulu الlahi salى اlah alay slam yctakif اcashra waaqa min ramaضaan ayuu ictikaafisa ayb xadana qutayb bn saciid bn jamiil qaala xadana layt bn saciid can xuqayn bn abi khaalidin can zuhriy mxamed bn muslim can curwa can caiشha radي aلlah canha ana nabiya sala allah alayh wasalam kaana yactakifu alcashra waashra waakhir tobanka u dambaysa min ramadaan buu ictikaafi jira xata tawafaahu allahu casa wajal intuu ilaa ilahay ka oobsan uma ctakafa aswaaju haweenkiisii baa ictikaafay min bacdihi gadaashiisa haweenkuna masaajidda way ku ictikaafi karaan haddii fitnay aamin laga yahay oo wax dhibaata oo kale oo soo gaaray uusan jirin baabu mataa yadkhulu man araada alictikaaf muctakafi qofkii ictikaafdooda muctakafka iyo meesha ku ictikaafi goormu geli waxaa fiican masaajidka inaad meel gaara aad ku leedahay oo gogol kuu taallo oo aad dadka kaga go'do ayaa fiican marka haddaad habeenkii barido markaad salaada subxa tukato halkaasaad tegaysaa ood ku bilaa qofku fadhiisanaya xadadna yaxya bnu yaxya qaal akhbarana mucaawiyata an yaxya bnu saciid can camra binti cabdiraxmaan can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu idaa araada yactakifa inuu ictikaaf markuu doono salla lfajra salaada subax buu tukan jiri uma dakhala wuxuu geli jiray muctakafa makaankii ictikaafkii uu ugu talagalay uu geli jiray wa inuu amara wuxuu nabigu amray bikhibaa'ihi teennadiisa in loo dhiso meel lagu dhiso faduriba waa loo dhisay araada lictikaafa buu doonaya fi lcashar awaakhir tobanka u dambeeya min ramadaan fa amarat zaynabu zaynab bintu jaxshiba waxaa iyadana amartay bikhibaa'iha in teennadeeda loo dhisay masaajidka zawjadii nabiga calayh salam waa xidhi ama teennaha lagu dhiso faduriba waa loo dhisay wa amara hayruha min aswaaji nabiy haweenkii nabiga calayh salaam kuwo kale oo zaynabaan ahaynba waxay amreen bikhibaa'ihi teendho faduriba iyadana waa loo dhisay caaisha iyo xabsiya ka mid ahaa falamaa sallaa rasuulu llahi tukaday sala allah alay wasalam fajra salaadii oo uu dabca meeshiisa inuu galo nadara wuxuu saa u fiiriyey masjidkii gaararkii gudihiisii fiidan akhbiya teendhooyin yar yaroo gaagaaban oo la dhistay baaba meesha safan oo nabiga calai salaam tiisi intaas teendhaa ku samaysan ummahaatulmu'miniinkii baa ku jira faqaala nabiga calai salaam baa wuxuu yidhi albira turidna ma biri iyo khayr iyo samafal baad doonaysaan giiri iyo maseyr iyo nabigu u dhowaada iyo tartan baa meesha ina galay way macnuhu hiira ina gashay birigii iyo samafalkii ikhlaaskii baa meeshaas dhaawac soo gaaraye hiirada dee waxaa weeyaan wax dabiiciya ah buu ahaa oo haweenka iyo ummahaatulmu'miniinka iyo saxaabiyaadka intaba waa ka dhaxeen waradia allaahu canhum jamiican allah naxariisto u dambi dhaafeen marka mid walba de nabiga u dhowo bay isleedahay marka tuwanba takale ku dayatay tuwa bilowday takaleba ku dayatay takaleba ku dayatay nabigana waa la fahmay sala allah aleh wasalam meeshii waxay isku bedeshay reerkii bannaanka looga soo tegey oo misirka ku soo aruuray aalbirna turidna faamara nabigu wuxuu amray bikhilaa'ihi teendadiisa in la furo faquwida waa la zuuye teenadeeda furuu yidhi markaas ayagana dee meesha waa ka guureen wa taraka ictikaafa ictikaafkii waa ka tegey nabigu fii shahri ramadaan bishii ramadaan ictikaafkii lahaa tobankii dambe waa ka tegey sababtaa darteed buu uga tegey xata ictakafa fi lcashar alawal tobankii u horraysay min shawaal ayuu nabigu ictikaafay sala allah alay ali wasalam marka masalatu daru lmafaasid muqadamu min jalbi lmasaalix mufsadaday ka weyntaa ka dhalanaysa maslaxada mufsadadaasaad ka hortegaysaa maslaxada ayadaa ah, mufsado ka weyn baa timid mufsadadaad laga hortegay inuu masaajidku cariiri noqdo in haweenku muhaatulmuminiinka ahaa ee daahiraadka ahaa ee astura ay masaajidka soo galaan dee meesha ictikaafku kolku ku jiro iyo teemadiisana inuu waxaa imaanaysaa dee uu saaxdo oo ku dhariiraysta imaan karta waxyaalahaasoo maxaadiira qiiradaas iyo arrimahaas uu nabiga alai slam oga baqay warkaa nabiga calayh isalaatu wasalaam waa kansalay ictikaafkiisa tobankii waa joojiyey shawaal buu raray waxadaanaahu ibn abi cumar qaal xadaana sufyaan xa وxadثnي cmر cmr بن سwاd أخبرna iبن وهب أخبرna cمر بن xاrث xا وxadثna محمد بن رافع قال xadثna أبو أحمد xadثna سفyان xا وxadثnي سلمة بن شhبيب قال xadثna أبو المغيرة xadثna أوزاعي xا وxadثnي زهير بن حرب قال xadثna يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال xadثna أbي إبراهيم بن سعد بن cبدالرحمن بن cوف عن بن إسحاaq كل hؤuلاaءi عن يحيى بن سعيid bay ka wariyeen عن cمرة عن cائشha رضي الله عنها عن النبي صل ل سلم بمعنى xadيiثi أبي معاaوية ibnu isxaaq baa ka soo booday in la yidhaahdo hadduu maxamed binu isxaaq yahay mutaabaca ayuu ku keenay muslim raximah ullah maxamed binu isxaaq ibnu yasaar almadani amiiru lmu'miniina fi siira ninkii la dhihi jiray saduuqu mudallis marka hadda wuxuu ku keenay mutaabaca ee wax dhibba laha isaga yahay ayib dikru caaisha wa xafs wa zaynab radia allahu canhum intaasba waa la sheegay anahuna darabna alaqbiya inay teendhooyin dhisteen lictikaaf u dhisteen baabulijtihaadi fi lcashar awaakhir min shahri ramadaan bisha ramadaan tobanka u dambaysa waa meesha ugu muxur badan ugu ajir badan ugu wanaagsan ee arrintu ku soo aruursatay tobankaa in si gaara loo dadaalo xadana isxaaq bn ibraahim alxandaliy bn abi cumara jamiican can ibni cuyayna sufyaan qaala isxaaq abarana sufyaan ibni cuyaynata can abi yaxfuur can muslim bni subayxin can masruuq bn ajda can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam nabigu wuxuu idaa dakala alcashru tobanka u dambaysa u dambeeya ramadaanka markii la gaaro axyaleyla habeenkii buu noolan jiri yani ma saaxan jirin ba ka dhigata ma saaxan jirin mayna dhin axyaleyla bisalaad salaad keliya maa wax lagu nooleeyo haddii salaad noqoto hadday noqoto quraatulqur'aan hadduu ictikaafkii noqdo suxuurtii iyo iftaarkii iyo afurkiina waa ku jiraan iyo xajigudasha arrimahaasoo dhanna mamnuuc maaha marka habeenka waa soo jeeday nabiga calayh salaam waayo qad ahlow reerkiisana waa toosin jiray wajadda waa dadaali jiray washadda almi'zara guntigana waa adkaysan jirayoo haweenay waxaasoo dhan intuu ka fogaada rasuulka calayh salaam iyo cibaadada ku dadaali jiray xaddaana qutayba bnu saciid waabuu kaamil jaxdari fubayl kilaahuma can cabdilwaxid bni ziyaada qaala qutayba xaddaana cabdulwaxid an xasan bni cubaydillahi qaala samictu ibraahim yaquul samictu alaswad bnu yaziidin yaquulu qaalat caaisha radi allahu canha waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam yajtahidu fi alcashar awaakhir tobanka u dambaysa ramadaan wuu dadaali jiray maa laa yajtahidu fii hayrihi min ramadaan iyo fii hayrihi min ayaami dahri habeenada kale ee sanadka iyo ramadaanka intiisi kale dadaaluna dadaalmu nabiga dadaali jira alayh salatu wasalaam baabu sawmi cashri dilxija tobanka dilxija cashru dilxija carafa tobankeeda oo la soomo tobanka waxaa loo wadaa aqlabka iyo akarka wa ilaa tobanka waxaa ka mid ah maalinta tobnaad oo ciid ah ciidul ah oo la soomi karinoo mamnuuca in la soomo marka soomi cashri dilxija sagaalkaasaa u horreeyaa laga wadaa tobnaadka ila maalinta tobnaadka lama soomee tobankaasi waxaa ka mida ah maalinta sagaalaadka yoomu carafaha ka mida ah soo marray in laba sano dembigood ugu dhaafo xaddaana abubakr bin abi shaybata wabu qurayb waisxaaq qaala isxaaq wuxuu yihi akhbaranaa waqaala aakharana xaddaana abu mucaawiya can acmash can ibraahim can aswad ibn yaziid can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tiri maa ra'aytu rasuula allah anigu nabiga ma arkin calayh salaam saayiman isagoo sooman fi cashri tobanka bisha dilxija qadun weeye isagoo sooman ma arkin ayada araggeeda ka haysha radi allahu canha ilaa bacd sunan iyo musnad axmed iyo waxba sugan inuu nabiga cala salaam uu soomay in la soomana waxaa kaloo laga qaado xadiidkii saxiixeynka ahaa maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihinna axabu ila allahi min hadihi alcashr tobankan maalin camal la sameeyo oo saalixoo ka fadli badan ma jirta buu nabiga cala salaam cashru dilxija camalka saalixana waxaa ka mida soonka ka mida bale acmaash saalixada ugu fadli badan yahay oo ilaahay baa wuxuu leeyahay fainahu lii wa ana ajzi bih marka waa la soomi karaa qaala xadaanii abubakr bn naafic alcabdiy qaal xadana cabdiraxmaan xadana sufyaan an acmash can ibraahim can aswad can caaisha radi allahu canha ana nabig sal sl lam yasuman cashar ma soomin ma soomin markaa laakiin waa amray in la soomo ama riwaayooyin kala caddeeyey laakiin caaisha radi allahu canha ayadoo araggeeda iyo cilmiga ogaashaheeda ayay ka hadashay radi allahu canha waardaha wallahu aclam wabilahi towfiiq sala allah